karamaad uma amalkalahayo balkaya buuxaya dhamo yani waa gabiga biistaa bilaa caadatiisa cilmi la-aan asicna aqono olga mukhariga maasiiha salaadii shanteeda camal waaye calaa kuli xaal hadii oo qibla ka wareegsatay ninka qibla ka wareegsatay kuwareegsaday soomaalida sadaajiga maga waxay ku magacaaban kabada ka wareegsatay maxay yidhaaheen magaca yidhaaheen kabada ka wareegsatay magacaay ku qabqaan waa culma waa aniga شhaaفiya waa ku jira yani waa ka jira sheekh alifa sheekhi ahay waa kamid ahay shudaad leedaa sheekh yuusuf leedaa abujaac isu akriyo hortii waada oo xasan ninkii safiina ku soo bilaawdas ahay boqorada khadkii laakin waxay dhihi jireen haddii khid la wareersato waa dhinacay ku sheegi jireen macnaha yani ninkaasi salaad shanta ragca walba ragca walba jihaas u dukahaye ragca walba ragcadii ka horeysa dad qaas ah aas u dukahaye ijtihaadka lamaad macnaha dagaalka haddii awalka door soomo ijtihaad ijtihaad alawal ku camal rabaa fi dalika عمر باجتهاد الثاني مرة ما بالتأويل مركات بعد تأويل واحد عسناها هذا تأويل أصوبها أنت ما جرتها تعصي فيها أما بذلك يا بتأويل أصوبها يعني سيارة أي لما تمد يعني لها قادسي وحيال خاص تأويل تأويل سو هواي أي لما mana ogaan shakiaad asbada marka ijtihaadka lamaanta xaddiis walow ahbarahu hadda u waramo bitanajusi bini yaa soo weydiisiye maqbulu riwaayati nin oo riwaayadiisii nin waxi soo guuri oo soo sheega la aqbalaayo xadiis yahay oo bayna sababa sababta laas caddeeyo ahbara hadda u qabro hu mukhbarkii waa bitanajusi binajusi ilmaai bi yani gaafka weydiisa faacilkii maqbul riwaaya waa u sheegay oo barkii ala oramay markaasuguyaa waxa oolay maqbul riwaaya sababtana waa caddeeyey ictamadahu waa cuskadaa jawaabteedi waa saas shamil waay wabayna sababa warkiisa waan idaa lagu akhbaro hadaan waramo akhbarhu makhbarka bitanajusi bibasilmaadin gaafadiisi maqbulu riwaaya min riwaayadiis aqbalaayo nin waaye naag waaye adoon waaye bilis waaye intaa kule maqbul riwaaya ahay si xadiis yalka sheek ninkiso guurihayo adoomaa guuri jireen naagaa wari jireen maqbul riwaaya ahayn adaagaa wari jireen xadiis yalka nimanaa wari jireen waa kaas yani intaas hadday soo waramaan tadwaalin waa murta maqbul riwaaya yani yaa waaya maqbul riwaaya waxay yidheen biyahaan yani waaa sii sababkana waa caddeeyey biyahaan waa nijaasoobay waxaan arki ey oo kasoo baxay eygiina waxaan arki afkiisa hoynaay amase meeshii waxaan arki weelkaan markii fiiri waa dunahaayey amase soo yani wa kukaadiyeysaan arki waa caddeeydi sagaara maa timid ama eril kukaadiyahay arki waa caddeeyey sababtii waa kaas ictamadahu sababta waa caddeeyey waa cuskadaa masalanba mas'aladani yani kasiirat wuquuc waayo qolkiis waa laqoa maqbuul riwaaya laag adoon nin kaleeta caami ah eh, waxba ogeyn abarkiis waa laqoa ama hadis faasiq yahay hadis zinoola yahay ka macduum waayo siwaas oo kale warkad malaqabaayo faasiq waayo kaafirkasi ola kaafirkii faasiqii ninkii waalaay cilmi yaryaraay kuwaas kuya maqabaayo cilmiga maxaa maqbuul riwaaya maaha lagu yaraa sheega lama rabahaayo oo nin faasiq eh oo salaad taarki salaada waxyaala kale arkaangeeda usoo waayo ama zani weynu waayebe katabe balaaya ku dhex jiraa aad arkaysa kamri cab waaye wasasaknaad arkaysa faasiq waaye magaciisa beenno waa la ogyahay aalime faasiq waaye faasiqiintaas kulli warkood lama qabahaayo tuug waaye taas dhacaad arkaysi taas baarab dhiwaayad arkaysi faasiq waaye taas duniyaad arkaysi faasiq waaye taas kulli warkood lama qabahaayo bada tooba goyn waay toobada bacdigeedii warkada waaye warkood tooba keeno xuwalas meeha lama qabaayo hoolkiis lama qabaayo hadii shay faasiq uu sheego lama qabaayo nin jiloola hadii isku sheego lama qabahaayo nin magaciisii oo cunug yar eh hadii wax kuu sheego lama qabahaayo kaafir intuu sheego lama qabahaayo naagtii caamiga ahay oo faasiqa ahayn naagtii faasiqad ahayn addoonkii faasiq ahayn haddii waxaasi ku ilaahayn مثلا عصبري رمضان وشان بالمدامي باهر معها المدان باهر معها مسألة أو بعدين بدل تهي وايد تتقل وحدع وايد بدل يعني قضية هي وعسكر فراش كان فوش باهر معها المدان وتوتوك الواحد باهر معها قيام باهر معها مع شرط الوضي وما كنت عبد الحق داير فين sookaadii mukaadiga aaka cunagaa jiifka kukaadiyey nin jira kabaa dhacaya mea ku dhacay kukaadiyey askuu sheegay naag wii kabtaa fadhiis dhiigeedaa gaarays ahay waan tirtirinaa maldhahin askuu sheegay mm, jaaska aa gaartay waa kuu sheegay wasabti waa caddeeyey ictamadahu waa kaas oolkaadaa gaari wakaas hoolkii mm, weyna kaakaa gaaraysay maradiisaas oo kaleete washii wax badan waayo sababtaan daraadeedii taa daraadeedii yani waktigii ala qabahaa waa cuskahaani waa la cuskahaa maqbuul riwaaya mufaasiq ee waay aquulkiisa ow ama sawtu maca deyni maca deynino ninkii waxaa saamin faqiih aas ahay caalima oo faqiih ah faqiih aas ahay min hmm, faqiih as ahay hmm. faqiih haddana oo haddana muwaafiqa ah, kula madhab ah sabayho muwaafaqa kula madhaba aku hiri tooshaan aku dukanne baahir maa nijaasowday maa nijaasowday asku nijaasa maa nijaasowday nijaasaa gaartay kii soo sheegna masabka kusoo naqale nijaasaa gaartay kaadigaa gaaray dhiigaa gaaray mantag waa lagu mantagay asku hiri waxyaalahaas oo nijaasa wii ku dhahaa yaa waayo nin faqih ah oo kula madhab ah aku sheegay ictamadahu waa cuskahaa مقبول رواية مع بين السبب مع الدين لكن فقيه واية وانا اسكها معين اسكها واحد فيه مذهب وحين اسم نجاسة وحين اذيك نجاسة اسم نجاسة يصحي معنى اسم نجاسة ها اسم يقال ها اسم نجاسة معين مثلا تبكي شيال عروف نجاسة لا يعرف فنجاسة معها يعني من ايش؟ بابكيت المجوز من مذهب مالكي اذا عمل يعني حنفي اذا عمل احيانا بلغ نجاسة يعني فيك نجاسة wa inuu nijaasada ah si ka nijaasa ka ahayn maxaa shardi ah ninkaas uu sheegaayo caalimka ah in askula madhab ahaado muwaafaqan as ahaado saxiihan muwaafaqan ah, kaasaa ku yidhi waxaaney nijaas waaye ictimadaana gooshaaney xadiidgeera gooshaaney inaanu madhabika waaye shaafici isku tihiin maxaa yeele wax badan eh, madhabtaay oo xukunkaasa fiiri salaada waxay qosolka salaada burisa amasiiba salaada kama buris husulka wesbay ka burisa dig laga baxay culuk ma culuk salaada laga buriso culuk husul salaada laga buriyo bas wesb laga buriso hanafiba wesbay ka buriyeysaa salaad husul marka ninka gafla ku dhacday lama waay in aan wesninki qabo maxaa xogna soo bilaa lacag ku jirtaa ninka xusne rah rah rah yidhi nicmee halmaan waa nicmee taas daraaddeeda heysiga burti kamaal uguma jiro kamaal baa halafiisa si qabta marka laleeyahay xalafi aan waxaa saartaa laleeyahay marka marka laleeyahay la joogo xajka la joogo marka baniyad xalafi ay saartaa la leeyahay marka shardi waxaa ahay marka taqdiid suu biheysa tadaad kala adgaleysay hadi hadii taqaan soo daaday ilaa talfiiq laheli wax kasoo qaada intaa kasoo qaada diida waa isburihayaan maxay hadii xanafi atalaqati naara taawis hadeedu ma ansaxay keliyii laysa ikaaburin naarta ilaa taawatid laysa ikaaburinin hadii kalini aad usaaratid ma anfacayo maxaa yeele xanafi laysdiis waxaa burinaysaa qosolaa buriyaa anina saadi laga burinaysa marka waxaa dhacay talfiiqa dhacay waa ku buri dabaa rabaa nimanka gabar yar naarta maanaga burihayso gabar yar waysa maana buriso makartahay shaafici gabar shaafici tahay ويس ما بريس يعود الظاهري خفيفة على مضايق ستة سواء ما دام إليه علامتهم النساء مع اسمها يرتل وفي جفتا إذا بجديه عيالي يستحيون مع هذه هذه نساءهم ما يفعل ويستحيون وباقي الآيات نساءهم لا يهودي إلهي نساء أصبق عمل كل باقي إلهي تيه بكي القلب فرحول مثل العرزاي oo iyaar magaciisii aladul asiriyey naag gabdhahna waa reewaay oo yar yar ka marka la yeedaay oo la reewaay naagana magaari daliilkii waxaa isleeyahay nisaahum nisaa oo laa mastubu nisaa maadaamahu kuwaana waa ku jiraan calaa kulli xaal macnaha waa istidraad aan oo wadanaa waxa uu keeni waxa waaye ilaa madhabkaadii ninkaas oo faqiiha ah markiis wax kuusheea habeesis iyo isku madhab tahii is ahaado maxaa yeelay xalafiyada dakarku kaasaa wahaayaan bismillahi ramaan rahiim waa katagaa salaada barkooda waa katagaayaan culiga rukun arkaanig salaaday kamid tahay bismillahi ramaan rahiim waxyaalahaas waay nin adi mukhaalif uqeyr ilaas ahaan isku magma tihiin iyo oh, kakuusheegaayo oo kuhiyaa taymagaaley hakutukanin nijaasa hore eh. bartisaa la qabaa isku hadii tihiin amase biyana akuweys qaadanin hadii fiqiga iskaseelin faqih waa ine min caaqil ah min ahli madinka waa tawiilhiisa ma qolkiisi faqih muwaafaqan ictamadahu mayo walmutawaqana nin caali ah asuri caaqil ah le waayo laakin fiqi ma hasaayo waa asuri falaasta asuri amase raaskurbida xoogkula ma qaadahaayo raaski walidukahaa adisada markaadoon adisada waa doone waan kasmi intaan kuli waan dhahay mi muwaafaqan ma oo اعتمده وعسقضاء وكان سفيان واعتمده ويحل استعمال كل إناء إلا ذهبا وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل ويحل أبه عن قليلة وفائشي ثلاثة فائشي من دولة وين هنا من وين وين شكي بالاستعمال فروع هي في حلال أنا وين هذا الكلام إن شاء الله وين سوى بدي حلال وسجود حلال إيش حلال أنا وين عليه الصلاة والسلام أحمد بن كافر حينما رضي الله تعالى عنه من يترحوها هذا الرسول بذلك ولا تقصد حتى تدمير في بقيه الله كسر صايعي كثير من imaam nawwi waa asi radi allahu tacaala canhu waardaahu wayaxilu waxaa banaan isticmaalu kuli inaain aahirin yani weel walbe weel kasto isticmaalkiisii xalaal weelkaasoo baahinoo baahir ah wayaxilu waa xalaal ah wayaxilu waa xalaalah isticmaalu kuli inaain daahirin ilaa dahaban wafidatan wayaxrumu wakada itikaaduhu fi lasaxi طاهر إلا ذهبا وفضة ويحرم وكذا اتخاذه في الأصح ماله في الأصحيح هذا والحمد لله هنا نجيب قليلا إن شاء الله تعالى وسيلة وسيلة معاي كلمات بيها وسيلة وسيلة مؤهل هنا وسيلة وسيلة ما يقولوا أما مش وسيلة وسائل الإنسان تأكد بالله إن شاء الله تعالى وحاول بالله بتوايا وسيلة أو أو على بالله وسيلة المحايد waxay weyn biyaha diigaalka waxay weyn ahaayeen oo duruur ku ahaayeen maxaa yeelay waa loo baahan yahay markii sheekha ijtihaadka furtay iyo waxay lamid ahaa biyihii madruuf waa la sheegay ijtihaadki waa la sheegay biyihii waa lasoo xusay biyii madruufkii waaye darafka maxaa waaye weelkii مظروف كي واي ضرفت معه واي ويلك ويلك لا باهناي ومعلم هاي بيها واي بيها ومعلم هاي ويلك واي هذا ويلك او سيله فهم لهاي بيه مظروف لهاي ويلك ومخدم لهاي هاي بيه مكاتو مكوي غير الآن مجرس كاره وعند إدراك يقصي شيخة أسكان سنة مكة وين يالك كوري حلالك إنه ضخم أو إنه استعمال أو حلال هاي شيء جديد أسمى بالله kw asliga in isticmaal isticmaalu kuli inaacin weel kasto yani isticmaalkiisii aa xalaal ah weelkaasoo daahirun daahir ah weelkaasoo daahirun daahir ah weelkaasoo daahirun daahir ah weelkaasoo استعمال كيسي آه حلال آه والكاس طاهر طاهر آه والكاس طاهر طاهر آه والكاس طاهر طاهر آه الكاسة وسيلة وسيلة وسيلة ماضي وسائل وسائل الكلح وسيلة وسيلة معناها ولد ظاهرة إلا ذهب وفضة الماء فيحرم الحرام وكذا وحال مدة اتخاذه اتخاذ وغير شديد في الأسفح ملاك القولو اتخاذه على مدأة كل إله باهر إله باهر أه لما انتيسي استعمال كيس أه حلالة معنى أه بنان إلا استعماله في غير كذا بالإجماع هي بالإجماع إجماع هذا دليل في حديث كانوا على الظهور مري إجماع تكفير له محل هو مري إجماع مثلا بالإجماع دليل كأمام شافعي كل إجماع على الظهور مري محل هو مري هاي إجماع عام واي حتى لو ساحب بدن معظوم غير معايا من الطاهر يحيي مركات محل شيء هدواتي وحي مقصود هاي وكذا يحل اتخاذ اتخاذه من شديد زوارتها كذا وحالتها اتخاذه من شديد إلا ذهب وفضة قليل ذهب ما عليه معناه وين كودي أو ذهب يقل له سوبيي أمك له سوبيي فيحرم حرام واحد استعمال كيسي ويل أو ذهب يقل له سوبيي يرقمه حرام واحد على الرجل والمرأة والخلفاء يا حرام كيين لمن لا يا خرافة حرام كيين بالإجماع إلا بالإجماع حرام مهم يو نبي يقول في سجده صلى الله عليه وسلم أسهلي لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في سحابهما هكو علنا هكو ها هدي او يعني الحنيفين والذهب لو سوبي اما قال لو سوبي وحقوا منا فيها كل منا ولا تأكلوا هكو علنا حيرد لو سوبي هكو علنا سحاك لو سوبي هكو علنا ولا في سحابهما وحيقا لو سوبي حيرد لو سوبي ويلك لو سوبي يوكي لو سوبي انتهاش كله أجل يشد غير كده على قياس السي إلا على قياس السي ذكري إيه كانوا قصي وجه الاستعمال إيه كانوا غالب آه معايا المية منك أضوغة يابكي hadii fiican isticmaalaayo shay oo magaciisii laga suugiyey dahabkii qalin waxaa xaaraam waaye waxaa waajibka ah inaad kareebo inudiisii biyo ilaasku siiyo galaas dahaba ama galaas qalin ah ilaasku siiyo oo yani xaaraam waaye weelkaas ha yaraado ha weynaado farqi malaha حتى إن في النعل كفاس وذهب يقل من وكذا اتخاذه يرسل سنة حرام وايه وكذا وحال من ذا اتخاذه اتخاذه ولسديسي معنى كيف سديسي كيف سميت سديسي ثم يجب أن تلك وكذا وحال من ذا حرام اتخاذه ولسديسي أفكار إلقوا اتخاذه سميت سديسي معنى كيف سديسي كيف سديسي oo laga dhigto baaquliyaalo galaasyaalo yani shanayaalo oo laga dhigto idakuyaalo yani waxyaalahaas laga dhigto baskiska meel armaaja la gashto xaaraam waaye itikaadka macnihiisa waay itikaadka macnaa iktinaa la wadaa kaydka sadiidna la wadaa samaysa sadiidka loo samaysta ilakeedka macnaa maxay kuwa irka aakhirka weelkada hadii aad waxaasku buuxin galaasman istacmal dahab iyo yani waxyaalahaas qaabiya dahab maalin kuwaas ilaysa kan soo qaadanahda kala jiyahayna markaa soo qaadan asku ay ku xumbaaraysa taa daladeedii keedka sidiina xaaraam waaye ila keedkana xaaraam waaye sidii xaaraam masmaayad xaaraam yahay inta itihaad macna iftinaa waaye sidii <coughs> xaaraam waaye taasi maalooda waa kana yani waxaa dhacday xataa laga manaa culimada waaweena iyo waxaa marka aadi haaray magaciisi xasan albasri allahu tacaala canhum saxaabii taabiciintii waweynka waay waxaa laga keenay welan dahabi qalna waa laga keenay gurigi laga keenay inkii saaba lahaay bacdi sabri gacantiisa xasan waa khabti ugu xaraa waaye meedka kusug beedka laga keena usug كان مش محسب ليش لو صاري أما درمد وعلى شوف ولا كدي لكن كنت حرام استعمال في حرام ولا ولي أحسن ليش تسوي شو كل إلا ذهب وفضة الماء إلا ذهب وفضة الحرام إلا ذهب وفضة الماء استعمال غير كل استعمال فيها يعني حلال واي إلا ذهب إفضة ما هنا ذهب إفضة وفضة ما هنا إلا ذهب وفضة وفضة ما هنا فيحرمه كاس حرام وذهب يسده استعمال في حرام على رجل الوقت وخلطة بالإجماع انتهى هذا لا إذا ضربت في أين تيجي حرام ما أين تيجي حرام ما لا هي يعني يصدقين على وسيل قالت أين تيجي حرام ما قلت لا حلو وديها شوب لا وديها بريد على لصيها بريد على لصيها وخشويا حرام وايد هذا عندك حرام وايد ما هذا بيجي مثله حرام وايد وهل الدين معاه وين لا يبستو وين وحلو شو هاي أما وحلو عنايو لا يبقى حرام آه الإنتهاء عيب كل حرام ما وحلا شو شوية كريكا وايد ويحل لفظ هذا وحاول ما نحن نسبته نقبله ويحل وحرام ويحرمه وحادنا حلال أح المموه كلا بهي كلا ها كلا بهوي ويحل وحلال أح المموه كلا بهوي كلا بهوي ذات يقل يتروي معناها كي أول الصاري ذات يقل الصاري كاسا حلال أح xiliga xalaala isticmaal kuli ilaahi baadi ilaalihi badan reaalmaka itikaadi way xiliga xalaal ah isticmaal inauniwahi taas maxaa weelkiina ma waha ahaay oo dahab lagu darooway lagu darooway ama qal lagu darooway isticmaalkiisi xalaal waaye asa xalaal ah waabaleeyihiin fi asaxi malan qabano المموح معناها كيلو ضروري يعني ذات يقل ضروري تنويه الغول في غضب الكيل هنا تنويه قبلك ولا فيك على ياله تنويه لنا تاسي تنويه هذا الجزاء محاوي ويلكي مارك أهاي ويلكي مارك أهاي ama se xirta ahaay ama geedka ahaay ama dhaaha ahaay ama aaga ahaay dahabi darooga ama qalin darooga isticmaalkii xalaal waaye laakiin shukaa ilaa doona xalaal waaye waxaa shardi ahaa cusme inta taaraatulxarbigii faraatigii waxyaalaas kamid tahay waxaa waaye markaasi markaa haddii dab loo bandhigo ala fiirihaa haddii weelkaas oo dadba loo bandhigo oo nimigaha ahaay oo daaka labaga qalinka haddii dad loo bandhigo wixii kasoo baxo hadii dadka la saaro oo la dhigo wixii kasoo foqo haddii dahabka si as badan yahay dahabka as noqdo xaaraan waayo wixii kasoo foqay dib loo dhigo la ilaaliyo oo soo baxay alaas waxyaabaas ahayn oo kii magaciis la saari ama la siiyay ama samid yahay xaaraam waaye ama wanaag xaaraam waaye maxaaysan saarnaay ama qalinkaas ama weelka saarnaay oo la daloolay taasi xaaraam waaye waxaan soo mariyay mee fut maaha kala fut maaha laakin ma ah, badan karaa kala saaraya ma kabadan karaa <coughs> weelka la saari galaasaa korkiis hadii labato markiisad la saaro wixii kasoo faxo kasoo ilaalo haddau badeeda xaaraan waay hadduu yahay ma ahaa insha allahu tacaala waa dheer tahay isticmaalu kulla min aadan baahir dahaban wafidatan maxaa loo nabdiyey ilaa dahaban wafidatan muhan hmm? ilaa dahaban wafidatan inaad hadda wasifatan maane iga xaaraam aan ahayn igale xaaraam igale xaaraam ah daatiisada xaaraam ah weelaalka badan weelaalka oo la isticmaali dhagax al qori habeen laga dhigtay nabi waa ku cabi dhagax al qori waxaas nabi ku cabilayna geedka qori danuun amiyaa malo danuunka baadiida caanaa ku subato weelka dhagax laga dhigtay waximiyaa maqaan dhagax dhalladii weelkiisii jihaad oo ah gool waay loo barta diin ma oo wax kale oo qori hajira la qori laftiisa wax la isbedeli la karo kul hawaajin diinkan wacan uusi riyaal uusi riyaal gool ma laga tahay oo laga mo maanta haddii kaas oo kale laga dhigo maysan hormaa jaa gal oo kaan ahayn burjikada iyo kokka lahaa waxyaalaas waa kacay mukhabab nabiga allah jidman xadiis waa intaa qaacida dheer taswiir badan ama aan ku jiraa suwar badan waa badan yihiin insha allah taskiis ala kafalla waaye yani aniga dhamaan taalib cilmi yaanahay waxaagoon axkaamna mil maaha waa laga fokayeysaa masaxdaana ma aha yani musajal maaha taskiiska aanu wadno aanu fiican laakiin badi waa alle ala dheere waa dhawaaya laakiin aniga meel u dhaweeya wala amrigale yaana u dheereeya duubaana man baala camruhu waxaasna camalu allah naga dhigo nabiga sida dhigo insha allah شاء الله مسألة الضبع ما هي مسألة كلها ما هي انت انا قاعد امبير امبير ان يريد ان ارغبتها إن شاء الله وتكتب هذا هو الحل المموه في الأصحي مموها وحتى يطلع وزي بندق تلك كان تلك المصدرين وكسين هذه اللي تصوفه وذهب كاس أو صوفه xadiis ah wixii kasoo furay isbadbeego way ahay ama darta ahay kay kasoo ay kabadi ay kaas badayeen xalaal